الخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku jirnay adilat laxkaam axkaamta sharciga adiladeeda waa ciwaankii ku xigay markii uu inoo soo dhameeyey qeybtii u dambeysay ahayd axkaam alwadciya axkaamtu laba qaybood bay ahayd alaxkaam altakliifiya iyo alaxkaam alwadciya labada qaybood ba adilay leeyihiin waa inay adilo yeeshaan loo daliishado kabacdi wuxuu yihi usuusha laysku waafaqsan yahay waa afar usuushana waan ka soo hadalay eh, insha allahu min baab qiyaasna ama kitaab lqiyaas ku inoogu iman doonaa eh, ilaaqaat lusuul usuul maxaa lagu ilaaqaa eh, xagga luuqada iyo xagga istilaax usuul xagga hadda wuxuu la jeedaa aladilla marka usuul almutafaqi calayha arbacatun markuu leeyahay wuxuu ujeedaa bimacnaa aladillatu idan waxa weeyaan usuul waa jamcu asli walaslu huwa daliil marka daliilka laysku waafaqsan yahay waa afar yimid hawaan soo akrinay keliya waxaa mulaaxado leh qiyaaskii kuma soo derin usuusha afarta ee laysku waafaqsan yahay waxa weeyaan buri alkitaabu wasunnatu walijmaacu intaa layskuma hayo laakiin jumhuurulusuuliyiin maxay ku daraan waalqiyaasu saasay dhahdaan iyo qiyaaska istisxaab cadam اasli cinda cadami daliil sharci taasi waa baraadii asligii mid kastaaba waxay ku iman doontaa mabxath gaar istisxaab cadam اlasli asalka cadamkiisa asalku inuu cadam yahay macnaha ina inay dimadaadu beri ka tahay shay oo lasoo istisxaabo weeya oo lasoo jiito cinda cadami daliili markaan u daliil jirin idan daliilku waa naaqil oo wuxuu ka naqliyaa baraada asliga salaad shanaad in laynagu leeyahay maxaa daliilu ah de maayad baan helayna odhanaysa waxa weeyaan salaad sanaad waajib idinkuma aha oo nasan sidaa ugu dhawaaqaysa ma helayno <clears throat> laakiin waxaan leenahay haddiiba markaa aynu biqadri nadri axaadiistii odhan jirtay waxaa laydinku farar yeelay shan salaadood fa hal calaya hayruhunna qaala laa ilaa an tadawaca naska haddaan halkaa iska dhigno oad eegto waxa weeyaan min xay bara alasli waxaad leedahay baraada asligaa daliili ah saasaad leedahay lakiin hadda daliil baba loo hayaaba inay salaad shanaad aanay waajibka ugu ahayn baraada asligiina waxa weeyaan dimadaydu beri bay ka tahay salaad shanaad ilaa ad ii keento daliil sugaaya baraada asligii wata waxayna ku jirtaa min aladila alcaqliya adila sharciya iyadu min aladila alcaqliya ayaa lagu taliya waana la isku waafaqsan yahay laakiin qiyaaska markaa qiyaaska ma aanuu soo gelin ibnu qudaame uu ka reebo usuusha la isku waafaqsan yahay waxaa kaloo la qaba madhabkaasi khasaali iyo imaam alxarameyn laakiin lusuuliyiin waxay qabaan inuu qiyaasku ku jiro usuusha markaa daahiriyadu haba diidaan marka waynu kusoo daro qiyaaska sababto ah waxa weeyaan qiyaasku aqsaam buu kala bixi doonaa markaan baabkiisa gaadho qiyaas waxaa jira ee xoogan iyo qiyaas daciifa xoogganaantiisa iyo daciyo dacfigiisuna wuxuu ku xidhan yihiin usuusha qiyaaska waxa weeyaan cilada marka cilada uu ku sugmaayo mararka qaarkood cillo mansuusuu noqon doona baabkeedaan ku gaari doona calaa ayi xaal qiyaastu waa waa daliil xoog weyn oo markaa waxa weeyaan sharciga marka la eego in la ictibaaray tahay mas-uuliyiintuna saasay u badayay ibnu qudaama se kuma soo darin waayo qasaali buu ku raacay qasaalina kitaabkiisa lala almustasfa almustasfa imaam alqasaali ee rawdatu naadirka ibnu qudaama isagu kasoo ikhtisaariyay isagu muuna ku raacaya imtixaanu lcuquulkuna oo kitaabkanihina isagana wuxuu daba socdaa rawdaha rawdatulnaadirka marka asal ahaan waxaa asaloo kitaabkan hasaalikiisa waa la dhaha almustasfa marka intaa markuu kasoo hadlay wuxuu yihi alkitaabu kitaabki huwa fi luqati kitaabku xagga luuqada maakuudun waxaa laga soo qaatay min alkatbi katbi wahuwa aljamcu waa ururinta kitaabku luuqaad ahaan katbiguu ka yimid katbiguna waa jamci de waa wax la ururiyey sababtoo ah qur-aanka safaxaadkiisa ayaa la isku geegiyey oo kitaab qof kasta hor yaalla dee intaasoo safxadood buu ka kooban yahay waa safaxaadkii inta laisku geegeeyey la isku dhejiyey katbi bay ka timid kitaabku marka luuqahaan waa saas waa suxuuf la ysku ururiyey oo la isku dhejiyey kitaab baa la odhanaya oo fi istilaaxi xagga istilaaxana huwa alqur'aanu waa qur-aanka kitaabka waxaa loo jeedaa halkan qur-aanka oo waxaa dhahdaa kitaabku waa ismu jinsi oo wuxuu ku dhacayaa jamiica alkutub almunazalati kutubtii la soo dejiyo o dhanba kitaab waa la odhanaya laakiin curfiga ayaa wuxuu ku khaas yeelay curfiga ahlu sharci waa xaqiiqo curfiye ah in lagu idlaaqo un qur-aanka laakiin kitaabkii towraadeed marka la sheegayo kitaabu tawraat baan odhanayna kitaabu lfurqaan waana saan lahaa waxaan ujeedaa kitaabu injiil saasaa la odhanaya waa la qeydaya laakiin marka la idlaaqo curfiga wuxuu ku dhacaun ahlu sharciga qur-aanka laakiin marka kitaab la dhahdo dee kuwii horeba kutub bay ahay ilahay uu soo dejiyey mid kastaabana goonidiisu u ahaa kitaab halkaase marka usuuliyiintu leeyihiin alkitaab qur-aankii bay ujeedaan wa huwa lqur-aanku waa qur-aankii waalqur'aanu qur'aankuna fi luqati xagga luuqada masdaru qaraa de markuu kitaabkii noo sheegay xagga luuqada quraanna aanna luuqada maxay noqonaysaa luuqata iyagoo istilaaxa waa tacriifiya kitaabkii wuxuu yihi waa qur oo halkan alkitaabu daliilkii ugu horreeyey markuu yini alkitaabu bimacnaa alqur-aanu kuu jeeda qur waa daliilka ugu horeeya ee adilada sharciga kitaabkii uu soo tacriifiyey luuqatan wa istilaaxa qur-aankina ah, waa in halkan ku tacriifiya luqatan wasilaaxan wlqur'aanu fi luqati masteru qaraa qaraa masterkeeda weeya eh, qaraa yaqra'u qur'aanan wa qiraa'atan labaduba waa master qiraa'ana waa masterun qur'aantuna waa master qaraa yaqra'u qur'aanan wa qiraa'atan marka waa master weyan qur-aanku mararka qaarkoodna waxaa lagu idlaaqaa eh, ismu fucuulka waa kii xadiisku ahaa eh, waxaa laga yaabaa inay shayaadiini soo baxdo fii aakhiri zamaan fataqra'u qur'aanan saasay looma jeedo qur-aankii sharciga ahaa ee fataqra'u qiraa'atan wax la akriyo unay akrido waa saas ula jeedin markaa markaa waxaa loo jeedaa waa maqruugi waa ismu fucul mararka qaarkoodna waa masderkii waa qur'aanan shay la akriyo wa fi istilaaxi xagga istilaaxana huwa qur-aanku xagga istilaaxa kalaamullaahi tacaala waa hadalka ilaah kalaamkii ilaahay wey almunazali ee lagu soo dejiyey calaa muxamadin sala allahu calayhi wasalam oo rasuulku kamuuna maqal ilaahi subxaana wa tacaala laakiin wuxuu ka maqlay malaku jibriil ayaa loo soo dhiibay malaku jibriilna wuxuu markaa uu u waxyooday rasuulka calayhi salaatu wasalaam malakuljibriilna ilaahay subxaana wa tacaala ayuu ka maqlay inagoo khilaafayna cidda odhanaysa qur-aanku kalaamka ilaahay waa kalaam nafsaaniya oo lama maqlo oo waa qaa'imun calaa nafsi nafta uunbuu ku qumaa oo uu ku taagan yahay maadaama uu cibaaro qaa'imun calaa nafsi uu yahay ee kalaamu nafsigu markaa waa qadiim bay yidhahdeen asaliyu lamana maqla bay yidhahdeen oo sawd iyo xaraf iyo maxba male dawaayi kanaan akhriyayna masxafka inoogu yaalla ee rasuulka lagu soo dejiyey ee rasuulku inagu kor akhriyay ee axkaamta sharciga aynu ka qaadanayna muxuu yahay cibaaruu ka yahay bay dhahdeen kalaamkii ilaahay xaqiiqiga ah ama xikaayuu ka yahay waad garanaysaa in marka qowl baatila uu yahay marka oo kutub alcaqaa'id lagu daraaseeyo ee markaa saas maaha waana qalab wa kallama allahu muusa takliiman muusa hadalkii ilaahay buu maqlay haddii la dhahdo hadalka ilaahay waa kalaamu nafsi muxuu maqlay muusa haddii la idhahdo marka waxa weeyaan muuse cibaaro wuxuu maqlay kalaamkii ilaahay y kalaamkii ilaahay xaqiiqiga ahaan muu maqal cibaaratan can kalaamillaahi unbuu maqlay idan muxuu kaga duwanaanayaa muuse ambiyadii kale khusuusiyaadka uu leeyahay nabiyullaahi muuse ee uu ambiyada kale kaga duwanaa waa inuu kalaamkii ilaahay maqlay taasina ma diidana in mararka qaarkood rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadalka ilaahay maqlo lama diida taas laakiin waxyiga qur-aanka oo dhani ma wuxuu ugu soo degi jiray rasuulka sidii muuse uu ugu soo degi jiray may may jibriil baa soo qaaday saas wey laakiin markii rasuulka la dheelmiyey dee waxa weeyaan laa maanic inuu markaa maqlay hadalkii ilaahay subxaana watacaala laakiin kaasi dee waxyigii maaha kusoo degay fa markuu markaa u dhawaaday ilaahay qaaba qawsayni ow adna waxa weeyaan hadalkii ilaahay waa uu maqlay sida markaa waxa weeyaan ay leeyihiin ahlulcilmi laakiin qur-aanku malakul jibriil ayuu markaa waxa weeyaan ayaa loogu soo dhiibay laakiin nabiy muuse isagu khusuusiyaadkiisa waxaa kamid inuu hadalki ilaahay maqlo marka waa hadalka ilaahay waa qur-aanku waa kalaamullahi xaqiiqi ee maaha waxa weyan majaasna odhan mayno waa cibaaratu can kalaamillahina odhan mayno waa madhab markaa waxa weyan qaldan wey oo ansahay marka waa kalaamkii ilaahay almunazali calaa muxamed sala allahu calay wasalam ee maxamed lagu soo dejiyey almanquul ilayna ee laynoo soo naqliyay tawaaturan tawaatur ahaan laynoogu soo naqliyay oo naqliga wuu inagu soo gaadhay sida axaadiista maaha axaadiisku mutawaatirna wuu inagu soo gaari karaa aaxaadna wuu inagu soo gaari karaa laakiin qur-aanku dhammaantii waa mutawaatir welidaa hadhow waa kayno inoo sheegi doona qiraada shaadka marka qur-aan ahaan way ka baxaysa mutawaatiran taasi kaga baxaysa qiraa'aadka shaadkaa oo bacdu saxaaba ay akhriyeen oo tawaatur ahaan aanay nagu soo gaadhin ma odhanayna waa qur'aan laakiin maa la xujaysanayaa taas way noo soo socotaa khilaaf baa ku jira laakiin qur'aan ahaan qowlka raajixa loo akriyi maayo oo qofkii salaadii ilaahay ugu cibaadaysan maayo sababtoo ah dee hal saxaabi baa laga soo naqliyay fulaan baa yidhi oo saxaabada ka mid a laakiin intii kaleo dhan mayna odhan qur-aankuna waa inuu mutawaatir yahay idan waxa waajiba inay wada maqleen waa inay wada maqlaan bay maxaa keligii ku gaar yeela shaad baan markaa odhanayna almanquulu ilaynaa tawaaturan ee laynooga soo naqliyey macnaa min jihati tawaatur ama taxaalata kownihi uu yahay mutawaatira isagoo mutawaatira laynoo soo naqliyey waa kaa weya almucjisi kaasi oo lagu cajsigeliyey dadka biaqsari suuratin minhu suuradta ugu gaaban oo ka mid a ah. suuradta ugu gaaban faatuu bisuuratin milihi saas mayn aayadda waxaad keentaan hal suuradoo markaa waxa weeyaan qur-aanka miilkiisa un aayaadka qaarkood bicashri suur markii dambe ilahi wuxu uhi suuradun keena suuraddiina waxaa lagu xambaarayaa ta ugu gaaban un ah, ta ugu gaaban un markaa waxa weya suwar un keena mid lamida halkii ka keenaya markaa ma keenaya wax isku dayna mabay jirinba ilaa kii musaylama kadaab oo isaguna waxa weeyaan un si dibjirnimun bay ka hayd isagana ah, iyo markaa waxa weeyaan ciyaalo suuqnimun bay ka hayd ah, u maadaynayo laakiin wuu iska garanayay inaanu qur-aan iyo wuxuu dhow doona una keenin intii kalese ee dadkii ahlulcaqliga ahaa walow kufaarba ha ahaayaan ha noqdaan laakiin caqli bay lahaayeen way garanayeen inaynu qur-aanka weligoodba ismayba daymin ma isku dayeen cid isku daydaba ma jiro inaanu keenayn buu garanaya marka waa lagu cajsigeliyey waxaa lagu cajsigeliyey suurata ugu gaaban minhu oo qur-aanka ka mid a ah. almutacabadi kaasoo lagu cibaadaysto bitilaawatii tilaawadiisa tilaawadiisa waa lagu cibaadaystaa oo waatad ku akriyayso markaa wax weya salaada oo salaadii kaagama gudayso waxaan qur-aan ahayn markaad akrido xaraf kasta waaad ka leed waxaad ku leedahay ajri waa kii rasuulku yuli aliflamim odhan maayo waa xaraf laakiin mid kasta waa xaraf marka qiraaadiisa ay tilaawadiisa ayaa lagu cibaadaystaa almutacabadu bitilaawatihi markaa waxa ku baxay baa la almutacabadu bitilaawatii xadiisulqudsiga oo kale walow ilaahiya ka yimaado laakiin qiraa'adiisa laguma tacabudo salaadna kaaga asixi mayso waxa kalo ku baxaya baa la yidhi almutacabudu bitilaawatihi ee suwar ee aayaadka la nasakhay hadday doonaan xukunkeedu haba taagnaadaaba oo xukunkeeda haba lagu dhaqmo ila waxaa jira aayaad la nasakhay laakiin xukunkeedii uu jiro iyo qaar xukunkeediiyo tilaawadaba la nasakhay kuwaas markaa way ku baxayaan iyaguna oo mutacabudu bitilaawatihi ma noqonayaan marka qur-aanka tacriifkiisu waa kaa waana tacriif aad iyo aad u fiican buu inoo keenay sababtoo ah tacaariif badan baa jira kumana raacin saaxibul asl tacriifkiisa oo rawdaha ah oo saaxibu rawda tacriifkiisu intiqaadaad buu leeyahay oo ma soo koobi oo waxyaalo badan baa soo hoosgalaya tacaariifta qaarkoodna waa tacaariif markaa waxa weeyaan aan dhammaystirrayn laakiin tacriifkani waa tacriif kaamile wey huwa kalaamullahi tacaala ilaa laga soo gaadhiyo almutacabadi bitilaawatii wa qaala qawmun qolaa waxay yidhaahdeen alkitaabu kitaabku hayr alqur'aan qur-aanka weeyaan qur iyo kitaabku isku mid maaha qoladaana ma sheegin saaxibu rawduhuna saan buu tilmaamay magacooda ma aanu sheegin shuraaxda qaarkood waxay idhahdeen yaanu magacaabin inay khada ay ku jiraan kuwaasi shaki kuma jiro waa qowl khadaa qowlka odhanaya qur-aanku waa kitaabka keyrkii calaa ayi xaal waa sax maaha wahaadaa baatil buu waliba si xoogan buu radiyey arrinkaas waa baatil qaarkoodna waxay idhahdeen ama waa khada abay ku dhaceen oo khada inay ku dhaceen shaki kuma jiro ama waa iska uun xaggii lafdiga eega xaggii lafdiguunbay eegaan waxay idhahdeen alkitaabu hayra alqur-aan xagga ku dhawaaqi ujeeda laakiin dee saasna inayna isku mid ahayn waa la arkaya alkitaab iyo qur-aan calaa ayi xaal kitaabku waa qur-aanka hayrkii waa qowl baatila bal kitaab iyo qur'aan waa mid un waa isla mid un maxaa daliilo ah aayaddani liqowlihi tacaalaa macnaha aayaddani waxay daliil u tahay kitaabku inuu qur'aan u yahay qur'aankuna inuu kitaab yahay inu kala duwanay waid sarafnaa ilayka nafaran min aljinni yastamicuuna alqur'aan halkaa qur'aan baa leey iyagoo qur-aanka dhegaysanaya uma xakaa canhum annahum qaaluu dabadeedna ilaahay wuxuu ka xikaayooday oo uu inooga warramay annahum jinkaasi qaaluu inay ku yidhaahdeen liqowmihim qowmkood maxay ku yidhaahdeen innaa samicnaa kitaaban munsila min bacdi muusa idan kolkii hore waxay ahay ilaahayuu yidhi yastamicuuna alqur'aan iyagoo qur-aanka dhegaysanaya markay qoomkoodii u tegeenna mayna odhanin waxa weeyaan qur'aanan munsila min bacdi muusa lakiin maxay dhahdeen kitaaban munsila min bacdi muusa idana waa waa kay dhagaysteen maku kala mise waa kay dhagaysteen kay dhagaysteen wey idan marka hore qur-aan baa markii dambana iyaguna way idhahdeen kitaab la soo dejiyey min bacdi muusa aayaad kaloo badanna way jiraan oo eh, kitaabku inuu qur-aan u yahay wa qaaluu waxaa kaloo yidhahdeen inaa samicnaa qur'aanan cajaban waa mar kale qur'aan cajaba ayaan maqalay manaha ajab qur'aanan bay halkan yidhahdeen markii istimaacana yastamicuuna alqur'aana markay qoomkooda gaadhsiinayna waxay idhahdeen inaa samicnaa kitaaban idan waa mid un fadalla calaa ana alkitaaba huwa alqur'aan aayaadkaasi waxay ku tusiyeen kitaabku calaa ana alkitaaba kitaabku huwa alqur'aan inuu qur-aan inuu ka duwana tacriifkii qur-aanka inoo soo tacriifiyey markuuna yidhi huwa kalaamullaahi tacaala almunazali calaa muxamedin sala allahu caleyh wasalam almanquuli ilaynaa tawaaturan almucjisi biaqsari suuratin minhu markuu yidhi almanquulu ilaynaa tawaaturan maxaa halkaa ku baxaya qiraaadkii shaadka ahaa een tawaatur inagu soo gaadhay kuwa xukunkoodii baa halkan ku sheegaya marka munaasabada ka dhexaysa alqiraa'atu shaadda iyo walixtijaaju biha qiraa'ada shaadka iyo walixtijaaju biha xujaysin la xujaysto xuje may noqonaysaa calaaqada ay la leedahay darsigeenna waxa weeyaan tacriifkii qur-aanka uu kusoo tacriifiyey ayaa wuxuu ahaa waa inuu qur-aanku inagu soo gaadho tawaatur oo mutawaatir yahay gaadhitaankiisa idan haddii qur-aankii uu inagu soo gaadho kayra mutawaatir isagoo ah qiraaadii shaadka ahayd baa ka mid ah xukunkeedu muxuu noqonaya marka waa laba shiqi ayaa laga hadla shiqi waxa weeyaan ama jaanib waxa weeye ku cibaadaysankii lagu cibaadaysanayo tilaawadeeda oo qiraaadii shaadka ahayd maan akhriyaynaa qur-aan ahaan maanu u akhriyaynaa salaadii may nagaga ansaxaysaa mid jiha waa taa jihada kalena waxa weeyaan dee qiraa'adu xukun bay sidaa qur-aanku xukun buu xambaarsan yahay xukun sharciya maan ka xujaysanaa oo masaa'ilkii fiqiga ahaa maanu soo daliishanaa qiraada shaadka idin qiraad badanoo shaadaa jira oo axkaam fiqiya sugay marka waa labadaa jiho ayay markaa lagaga hadlaa labada jiho labada jihaba khilaaf baa ku jira laakiin khilaaf wuu xoogan yahay oo waa lakala waa la kala soocmay laba qaybood oo qaar waxay idhahdeen waa khilaafka xooggani waxa weeyaan ixtijaajkii xagga xukunka jumhuur badani waxay idhaahdeen waa la xujaysanaya walow qur-aan ahaan yaynaan sugin qur-aan ahaan yaynaan sugin bay idhahdeen waayo qur-aankii hadduu eh, qiraaadii shaadka ahayd tawaaturkii bay ku baxday idan halkaa dhi qur-aan maaha laakiin waa xuja bay idhahdeen sababtoo ah saxaabigani ma waxa uu iska odhanayaa shay anuu rasuulka ka maqan ma odhanaya bay idhahdeen waa mada madhabu saxaabina ma odhanayo idan calal aqal kama yara bay yidhaahdeen inuu noqdo xujo xadiisuu rasuulka ka maqlay marka hadduu noqon waayey qur-aan ma wuxuu noqon waayey bay yidhahdeen hadaluu rasuulka ka maqlay labada arrimoodba ma anfoobayaan bay dhahdeen marka waaban idiin ogolaan inaanu qur'aan noqonin oo mutawaaturkii meesha uu ku baxay tusaaleahaan ibnu mascuud oo keliya akhriyey maxay saxaabadu kale dhan u akhriyi waayey tawaaturkii baabka ku baxay tawaaturkii uu baxay soo maha ibnu mascuud laftigan uu ku dhawaaqay ma markaa wuxuu ka sugayaa un caqligiisa un miyuu ku sugayaa ma odhan karna mayma odhanayno waa saxaabi jaliila ah oo dalabadii rasuulka ka mid ahaa hadalkan rasuulkuu ka maqlay marka markuu rasuulka ka maqlay isagoo hadduu dana qiraac ahaanba ka dhigo laakiin khabar inagu aan ka dhigno sida xadiiskiisa kale rasuulka uu ka wariyaba wuu xujo u yahay un aan ka dhigno xujo idan waa khabarul aaxad waana xadiis axkaamtii sharcigaa marka waan ku sugayna welidaa qiraa'adii odhan jirtay mutataabicaatin oo halkaan inoogu sheegi doono tataabuc baan ka faa'idaysanaynaa markuu markaa waxa weya soomu lkafaara markaad samaynayso kafaaratulyamiin saddexdaa maalmood israaci idin qiraa'ada waxay tidhi mutataabicaat markaa mutataabicaadkaasi qur-aan maaha akhrii mayno waa qiraa'o shaada ee sidii qur-aanka noqon maayo xagga markaa tilaawada laakiin waa xukun sharciga aan ka faa'idaysano aan ka dhigno bimasaabati alkhabar sidii xadiis oo kale oo marka aan idhaahno sidii wuxuu cabdilaahi bnu mascuud rasuulka ka maqlay inuu rasuulku yidhi qadaha saddexda maalmood israaciya marka qowlkaas waa qowl aada u xoogan wey kuwa kalena waxay leeyihiin axkaam sharciya kuma dhisay kamana faa'iidaysanin iyagana xujadooda waxa weeyaan waxay dhahdeen horta qur-aan ahaan wuu baxay sababtoo ah dee saxaabi keligii ma maqlin oo rasuulka waajibka saarani waxa weeyaan inuu saxaabada gaadhsiiyo dhammaantood ama cadad xad tawaatur gaadhe waa inuu qur-aanka gaadhsiiyo waay qur-aanku rasuulku uu ku soo degay dhammaan saxaabaduna waxay heegan u wada ahaayeen inay maqlaan idan may suurtoobi kartaa bay dhadeen hal saxaabi inuu maqlay qur-aankaiyo intii kale maqli waayo may suurtoobi kartaa ma suurtoobi karta yidhahd maadaama uu baxay qur-aan ahaan uu ku baxay oo tawaaturkii uu ku baxay xaggii xujadana xujo ma noqon yidhahdeen oo maxaanu xujo ku noqonayn waxaa laga yaabaa bay yidhaahdeen inuu shay aan markaa waxa weeyaan aan ahayn xadiis uu isagu markaa waxa weyaan shay uu isagu tafsiiranayo oo madhabkiisa inuu markaa u noqo laakiin taas baa lagaga haya waxaa la odhanayaa saxaabigu shay isagu madhabkiisa oo isagu inuu gaar ahaan u aaminsan yahay dee sida kale unbu dadka ugu sheegi laha lakiin ma qur-aanka kusoo dari lah kuma soo dareen qur-aanka marka taa waa lagaga garcaya waxaa yidhi tii qur-aanka aad tirahdeen tawaaturkii uu ku baxay ha anagu baan ogol laha yidhah waayo hal cabdillahi mascuud keligii inuu maqlaa dee ma noqonayso waa inay dhammaan wada maqlaan laakiin arrinta kale leedihiin waa madhab saxaabi mutataabicaad cabdilaahi ibnu mascuud caqligiisa kama odhanayo garaadkiisana kama odhanayo waa inuu rasuulka ka maqlo kumana tuhmayna badhaan saxaabi ardaydii rasuulka inuu lafta ku daro ee waxa weeyaan aanu rasuulka ka maqal inuu qur-aanka kusoo daro ama qiraaa uu ka dhigo marka xataa waa madhab saxaabi haddaan idhaahno rasuulkunbuu ka maqlay marka taa waa lagaga garhayaa laakiin xagga qur-aanka inaanu qur-aanka ka mid ahayn waxa weeyaan waa la isku waafaqsan yahay marka ixtijaajka iyo halkan wuxuu ku sheegayaa kaas waa kaas khilaafka kalen shiqigii kalean ka tegnay shiqiga kale waxa weyaan khilaafkiisu daciifkaya ee aanu badnayn salaadii maynagaga gudaysaa taa jumhuurulsuuliyiin waxay leeyihin may maadaama qiraa'o ay tahay laakiin qaar baa taana ogol odhanaya salaadda way kaaga gudaysaa marka waa laakiin khilaafkaasi khilaaf marcana waxa weyaan jaanibka ogole ay badan yihiin ma aha alqiraa'atu shaada qiraa'ada shaadkaa iyo walixtijaaju biha xujaysan la xujaystay hiya qiraa'ada shaadkii allatii waata hore shaad ku tacriifiyey allatii lam tunqal ilaynaa waata aan laynoo soo naqlinin een inagu soo gaadhin bidariiqi tawaaturi dariiq mutawaatirata aan inagu soo gaadhin baa la qiraa'ada shaadka ka qiraa'ati ibni mascuud waa qiraa'adii ibni mascuud uu akhriyey fa siyaamu halaaati ayaamin mutataabicaatuka mutataabicaadda mutataabicaadkaas way qeydaysaa xukun dhan bay wadataa haddii marka aayaddu fa siyaamu ayaam waa qiraa'aadka mashhuurka ee sabciyada alaaatu ayaam saan haddii lagu daayo dee saddexdaa maalmood aduu xilligaa doonto ka dhiga wey maanta soon adaa doonto toban maalmood iska cun haddana maalin kala soon sidaa goortaad aduu saddex maalmood unbaa lagaa rabaa wey ama mutataabicaad ha noqdaan ama maalmo dhani ha u dhexay laakiin mutataabicaadkaasi way qeydaysa asarta ka dhalanaysaana de waa iska waadix oo cidda qiraa'ada markaa xujaysanaysaa maxay ka dhigayaan saddexdii maalmood inay israacraacaan haddii kale qalihii xogkaama guday cidda aan xujaysanaynin waxay leeyihin tataabucu shardi ma qiraa'adaasaa ka mid iyo wanax waxaa kaloo ka mid a wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aymaanahuma macnaha midigyadooda jara aymaanahuma iyaduna markaa waxa weeyaan inkastoo xadiiska rasuulku wuu cadeeyey taas oo kulle raad saasoo khilaafi aanu ka dhalanaynin e, oo markaa waxa weya wasaariqu wasaariqatu faqdacu aydiyahumaa marka la ydhaahdo e, yadii way ku dhacaysaa yemiin iyo iyo yasaar labada way ku dhacaysa lakiin xadiiskii rasuulkaa cadiyey in qofka saariqaa talajaray ay tahay yemiintii idan uma baahanayno markaa waxa weeyaan e, aayaddan khilaaf saasa macnaa aar ka dhalanaysaa ma jirto way cadayso midigta aymaanahuma ay midigta tahay lakiin xadiisku wuu cadiyey way xadiisku ku fasiraya aayaadka qur-aanka waxaa kaloo ka mid ah a baadhahdaa qiraa'aadka iyaguna xaafidoo cala salawaati wa salaati lwustaa lcasr oo caaisha ay akrida iyo xafs xaafidoo cala salawaati wa salaati lwustaa cala salawaati wa salaati lwustaa lcasri saasay tiri caaisha wa salaati marka qaarkood waxay leeyihin waa tafsiir salaat lwustaa buu fasiraya waxaa kaloo ka mida baa qiraa'atu ubay ibnu kacab uu akhriyey fa ciddatun min ayaamin ukhar mutataabicaat arrintaasina haddii aayaddaasi ay markaa xujadaasi ay saa noqoto oo naqligu uu haabit noqdo xagga markaa saxaabiga oon dacfi ku jirin sanadkiisu waa arrin aad iyo aad markaa culayskeeda weliba fa ciddatun min ayaamin ukhar sow qalihima oo mararka qaarkeed dumarkii qaluhu ka tegi jiray ee bilaha dhan isku gaari jireen mutataabicaad baa la socota idan waa inaan maalinna goyn hadday maalin goyso haddana way soo bilaab way soo istiinaafi marka min culays aad iyo aad culus wey faciddatu min ayaamin ukhar mutataabica waa qalihii ramadaanka oo qofka qala ramadaan lagu leeyahy waa inuu israacraaciyo oo aanu markaa kala doordoorinin sanadka o dhan qiraa'adana marka waa ubay ibna kacab markaa waxaa kaloo jirta qira'a ibnu mascuud wa cala alwaarithi raximi lmaxram saas wa cala dii raximi lmaxram macnaha kii waaridka ahaa ee raxm ee raximka u ahaa milu dalika qiraadka sabciga wacalalwaarisi milu dalika marka waalka laga soo qaato qofka weladka yar ee sagiirka ah nafaqadiisu waxay ku waajibto keliyan maaha aabbaho keliya waa raximkiisii o dhan qaraabadii o dhan ayaa laga qaadanaya khilaafkaas cidda markaa aayadda ee waxa weeyaan qaadanaysa ku camalfalaysa marka aad bay u badan yihiin qiraadka iyo gushaadkii oo kutubulqiraa'aad idinkaaba hadda ku jira baabka waad ka helaysaa oo markaa waxa weeyaan sahal saxaabiyin baa loo tiirinaya markaa qiraatu ubay ibnu kacbun baa la qiraatu ibnu mascuud qiraatu fulan waana ta keentay in la idhahdo mutawaatir maaha sababtoo ah maxaa ka manciyey inay saxaabada intoodii kale ay maqasho marka waa kuwa labada tusaale uu ka soo qaatay waqad ikhtalafa alculamaau culammadu waxay isku khilaafeen fi lixtijaaji biha xujaysin la xujaysto faqaala qowmun qole waxay yidhaahdeen laysat bixujatin xujo ma aha madhabkaa waxaa qaba laysat bixuja yidhi waa madhabu shaafici iyo riwaaya can imaami malik iyo riwaaya can imaami ma axmed imaamu shaafici waa madhabkiisa inkastoo la idhaahdo riwaayad kale oo buwaydi uu soo naqliyo ee waxa weeyaan wuxuu qabaa inaan in la xujay inaan la xujaysanaynin in la xujaysanayo waxa weya laakiin riwaaya waa waxa weya madhab imaam shaafici iyo riwaaya imaam malik iyo imaam axmed saasay idhahdeen marka lama xujaysanayo laysat bixujatin xujo ma aha daliilkoodiina waa kan lixtimaali an yakuuna waxaa suurtowda kelimadani mutataabicaat iyo aymaanahumaa iyo kuwan kaleen akrinay waxaa laga yaabaa oo suurtooba an yakuuna madhaban lisaxaabiyi waana ta lagu naqdiyey inuu yahay madhab saxaabiguunu gaar ah dabadeedna qiraa'a ahaan loo soo naqliyey oo qiraa'a laga dhigay idana waa ta la leeyahay saxaabigu maadaama uu yahay luuqadii carabiga markaa waxa weya uu yahay min afsaxi naas dadka kuwii ugu faseexsanaa uu ku jiro ardaydii rasuulkuna uu yahay ma suurtoobaysa bay idhahdeen inuu shay inoo soo naqliyo laba imid unbay noqon weliba qur-aan ahaan uu inoogu soo naqliyo imaa inay qur-aan noqoto waa imaa inay noqoto khabaru rasuulka ka maqlay hadday qur-aan wakiilal amrayni xuja bay idhahdeen labada arrimoodba waa xujade hadduu qur-aan noqon waayo tawaaturkii uu ku baxana dee khabaru rasuulka ka maqlay ka dhiga bay idhahdeen laakiin shay ra'yigiisa oo isagu agtiisa uu ka keenay inuu qur-aan inooga dhigo dee taasi waxay leedeen lagama malaysanayo saxaabiga hadday arrintaasi dhacdana dee waxa weeyaan maxaynu ku kalsoonaanaynaa marka akhbaartao dhan yay soo naqlin saxaabada ay soo naqlin marka waa qowl aad iyo aad u xoogan weyan in markaa uu noqdo khabar khabarul aaxaad caadi u noqonaya bay dhadeen akhbaartii aaxaadkee kaleba markaa qur-aan ahaanun baan loo xujaysanay oo qiraa'adiisa ku tacabudi mayno salaadii ku tukan mayno laakiin sidii axaadiista aynu ka dhigno khabar xujali oo axkaamta sharciga laga qaato khabarul aaxaadkana wuu inoo soo socdaa kolkuu xadiis yahay dee waa la xujaysanaya laakiin markuu qur-aan yahay qur-aanku waa inu mutawaatir noqdo markaa xujadoodu wataa lixtimaali an yakuuna madhaban lisaxaabiyi waasaxiixu waana madhabka xoogan wey sida saxiixii annahaa xujatun waa xujo wa annahaa tajri waxa ay maraysaa oo lagu socodsiinayaa majra alahbaar ahbaarta halkan muxuu wala jeedaa majra alaxaadiiste ah, khabarku waa xadiiska waata istilaaxa kusoo qaadateen cilmu mustalax xadiiska in khabarku loola jeedo maxay xadiiskii in loo jeedo majra akhbaar akhbaarta dariiqeedinbuu maraya idan waa xadiisku rasuulka ka maqlay xadiiska rasuulka oo laga maqlaana dee ama mutawaatir ha noqdo ama khabarul axaad ha noqdo maan la xujaysanaynin waa la xujaysanaya bishardi markuu shuruudii dhammaystirto loo shardiyi jiray xadiiska saxiixa oo ahaa shuruuddii shanta ayda macruufka ahayd marku shuruuddaa dhammaystirto waa in la xujaysta tajri majra akhbaar marka taasi waa xagga xujada masaailka sharciga maa loo xujaysanaya masalada kalena waxa weeyaan salaadu may ku asaxaysaa mise kuma asaxayso aar culamaa waxay idhahdeen ama aar usuuliyiin kuma asaxayso salaadu laakiin eh, daaifa waxay idhahdeen waxaana la idhahdaa waa qowlu abu xaniifa qowlu abi xaniifa iyo riwaayo ee eh, laga wariyo imaamu shaafici iyo riwaayo laga wariyo can imaami axmed waxay idhahdeen salaadu way ku asaxaysaa laakiin waa qowl laga xoog badan yahay waana madhab eh, laga awood badan yahay madhabka usuuliyiintu u badan yihiin ayaa xoogan oo ah inaanay salaada ku asaxayn ee eh, khabar ahaan loo xujaysanayo khabar ahaan loo xujaysanayo eh, alxaqiiqatu walmajaastan dib baan udhigan ayada oo alxaqiiqa walmajaas halkan wuxuu u keenay maadaama kitaabkii uu ka soo hadlay waxaa lasku khilaafaa xaqiiqada iyo majaasku xaqiiqa iyada shakibo kuma jiro inay qur-aanka ku jirto majaasmuu ku jiraa masaailka markaa lasku khilaafo qur-aanka majaasmuu ku jiraa mise kuma jiro welidaa sidan uu utay hadda ciwaan ahaanunbuu ka dhigay alxaqiiqatu walmajaas laakiin maadaama khilaafku ku jiro waxay ahayd inuu qaab su-aaleed ku keeno oo idhaahdo qur-aanka muu ku jiraa majaas hal filqur'aani majaas shay ugu dambeeyen kasoo hadlayna wuxuu ahaa alkitaab idan majaas muu ku jira mise kuma jiro kabacdina calaamatu su-aal uu keeno oo sidaa ugu hadlay laakiin iminka eh, ciwaan ahaan ayuu keenay xaqiiqa inay quraanka ku jirto layskuma hayo majaaska laakiin khilaaf baa ku jira qaar waxay idhahdeen luuqadda carabiga majaas ku jira laakiin qur-aanka kuma jiro hadalkaana bucdi baa ku yara jira sababtoo qur-aanku waa qur'aanan carabiya wixii carabiga ku jira qur-aankana wuu ku jiraya wixii luuqadda carabiga ku jira qur-aankana wuu ku jiraya qaarkoodna waxay yidhahdeen markaa waxa weeyaan eh, wuu ku jiraa majaas khilaaf baa marka ku jira calaa ayi xaal laakiin masaladani sideedaba ka hadalkeedu dad badan baa waxay u qaataan in haddii la idhaahdo qur-aanka majaas baa ku jira waxa weyaan aada iyo aada u diida iyagoo markaa u haysta in haddii la idhahdo majaas baa ku jira in majaaskaasi uu xujo u noqon doono ama sallaan loo soo maro aayaadka asma wa sifaatka maslatu asma wa sifaat arintaasina majaaska iyo maslatu asmaa sifaad u calaaqoo ka dhexaysa xagga markaa waa sugitaankiisa iyo nafyiga ma jiro marka ama ku jiro ama yaanu ku jiro asmaa sifaadku waa masalo laga hadlay waxa weeyaan qofka majaaska sugaya iyo aan sugaynina wax calaaqo ahoo markaa ayla leedahay in hadmi lagu sameeyo ayaa asmaa sifaad ma jiro waxaa jira aimo majaaska sugi jiray oo majaaska diidi jiray baan ujeeda haddana taawiilin jiray asmaa wa sifaadka dadka majaaska diida kuwa ugu ad adagna ku jira oo la qur-aanka majaaska kuma jira minaaymati luuqana ah marka xaggii asmaa wa sifaadka leegana awilaaya markaa calaaqo ka dhexaysa ma jirta may marka waxa weeyaan midda kale waxaa laisku waafaqsan yahay shayga inaan majaas lagu xambaari karin ilaa xaqiiqadu ay cudurdaartoodo taasi mina qadiyad musallamayna ahayn marka laga hadlay eh, masaladii bayaanka iyo eh, iyo balaaqada markaad ka hadlaysaan majaaska maa la qaataa un calal ilaaq haakada mise wuxuu u baahan yahay in marka hore cudurdaartoodo xaqiiqadu waa ina xaqiiqadu cudurdaartoodo idan markaa waxa weeyaan taasna waa keenaysa in haddii qofku waa majaas idhaadiy haddaanu odhanba inaanay wax eh, mushkilaad ku keenaynin xagga asmaa wa sifaatka marka kule taadib baanu dhigi doonaa rabadaanna wayna soo gashay adwaa la idhaahdo markaa waxaa fiicnaan lahayd inaan bishaa iska joojino ay wax badan inaguma seegayaan waa afar usbuuc oo min laba cashara waa sideed darsi keliya qaybaha naila inta qiyaaska laga gaadhayo waa iska fudfudud yihiin oo waxa halkan inoogu xiga waan dadejin doonaa haddoo la dhahdo nasriga marka la dhaafo qaybtii sunada qaybtaa sunadana de waa musalaxi baad kusoo wada qaadateen culays saasiya ma keenayo markaa duruus kalena in la bilbilaabo xiliyadana iska suurtagalood iyadna aad ka faaiidaysataan marka maadaama kan kulle aan bilaabi doonno hadduu aan la idhahdo ciddii eh, naftiisu ay gaadho bacda ramadaan waxaan fiicnaan lahayd inaan ramadaanta markaan insha allahu iska ansar waana shahru qur'aan marka qur-aanka la akriyo marka saasaan insha allahu eh, wixii ramadaan ka dambeeya uunbaan iclaanka soo dejin doona xilliga la bilaabi doona